لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى weli waxaynu ku jiraa muctamarkeennii toddobiyo tobnaad ee oslo norway waxaynu maraynaa maalintii koowaad ee muctamarka waxaanaynu maraynaa muxaadaradii shanaad insha allahu tacaala oo hadda inoo bilaabmi doonta muxaadaradu waxay ku saabsan tahay oo magaceedu yahay ku dhaqanka diinta oo laga been sheego oo si xun loogu dhaqmo iyo raadka xune ay reebto ee ay hadhow qofka ku reebto insha allahu tacaala sheekh cabdibaasit sheekh ibraahim baa inoo geli doona biidni illahi alkariim falyatafadal mashkuuran maajuuran sheekh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka muslimiinta markay isu yimaadaan waxaa waajib ku ah iyadoo mar walba la isxasuusiyo in cabsida ilaahay subxaana wa taala isxasuusino waa laga maarmaan intaa waxaa uga sii daran in qofku wanaag uu sheego isaguna uu ku dhaqmaayo waayo waana waxa ugu daran ama ugu xun oo qof ibni aadana uu ku dhaqmo allahuma qof daruura haysato oo wixii wanaagga uu sheegay tabar uu ku sameeyo uu waayey mooye ama cudurdaar sharciga qaba oo laga dhaafay waxa uu wanaagga uu sheegayo ilaahayna subxaana wa tacaala sa aad ogtihiin in badan buu arrinkaa kaga hadlay ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun ilahay wuxuu leey ma wanaaggaa dadka aad faraysaan idinkuna ma ka dheeraanaysaan watansawna anfusakum marka waa wax yaa ayuha aladiina aamanuu لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون aayadan iyo aayadahan la midka ah iyo axaadiis badan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga wariyey waxay in badan ay la hadlaysaa ooy u dugaysaa ooy canaananaysaa kuwa iyagu wanaagga sheegaya ummadda u sheegaya laakiin iyaga aan ku dhaqmaynin ama xumaatida ummadda uga digaya laakiin iyagaha faraha kula jira waa wax aad u qaab daran oo qofka muslimka ah inuu ilaahay ka magangalo ay laga maarmaan ay tahay ilahay waxaan wasanaynaa saacaddan mubaarakadaah in aniga iyo idinkaba uu naga dhigo kuwo waxa ay sheegaan ku dhaqma waxa ay wanaagga ay sheegaan sameeya xumaatida ay ka digaana ka dheeraada waa adag tahay qofku inuu wax walba wanaaga uu sheego uu ku dhaqmi karo way kasii adag tahay in xumaati walba uu reebo isagu uu ka dheeraankado ibni aadan baan nahay kullu ibni aadan khadaa qof walba waa gafaa qofkaan gafaynin waa nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin dadku waxay kala qiimo badan yihiin kala sharaf badan yihiin kala wanaag badan yihiin dadna markay gafaan oy khaldamaan oy gardaroodaan rabbi ku xadgudbaan addoommanka dulmiyaan ilaahay bay u noqdaan u towbo keenaan gacmaa u hoorsadaan ka nadmeeyaan ilaahayna uu leeyahy ina aladiina ittaqow idaa masahum daa'ifun min ashaydaani tadakaruu fa idaa hum mubsiruun dadka ilaahay iimaanka uu siiyey markay khaldamaan ilaahay bay u noqdaan xasuustaan gadaal u aadaan laakiin midkaan aakhira xasuusnayn aakhira aan dan ka lahayn rabbi aan dan ka lahayn adduunye keliya raadinaya ilahay wuxuu yidhi waikhwaanuhum yamudduunahum fi lqayi uma laa yuqsiruun ka istaagi maayo ikhwaani mawduucan maanta ka hadlayo waa mawduuc aad iyo aad u adag aniga igu adag in badanna ku adag maxay tahay tadayunka ama qofku diinta uu daahirsanayo inuusan ilaahay dan kaga lahayn aakhira dan kaga lahayn qabriga dan kaga lahayn ee adduunyo keliya ama dadku inay ixtiraamaan oo ay sharfaan oy soo dheeweeyaan muxaadaro uu akhriyo khudbeeyo mimbarka uu fuulo shiikh weeye la yidhaahdo intaa keliya ama lacag ee dhaqaalo uu ku helo uu ku raadiyo walciyaadu billaahi qof aan ku jirin inuu madax noqdo ma jiro qof aan lacag rabin ma jiro qof aan mansab rabin ma jiro qof aan maamuus rabin ma jiro qof walba oo ibni aadana qof dadka ilaahay baa ku abuuray rag iyo dumarba laakiin dadku dadna mansabka iyo darajada iyo maamuuska waddo fiican oo saxan oo ilaahay u oggolaaday diintu oggolaatay bay ku raadiyaan kuwana mid waddo khaldan oo alla diiday oo diintu ay diiday bay ku raadiyaan walciyaadu billaahi ilahay waxaan warsanaynaa inuu naga dhigo waxaan ku hadlayno iyo waxaan samaynayno waxaan ilaahay iyo maalinta qiyaama aan dan kaga leenahay ikhwaani mawduuca aan ka hadlayo altadayun اlkaadib wa aharuhu fi tashwiihi sumcati اlmutadayin ama atadayun diinta beenta oo la daahirsado oo qofku ayan dhab ka ahayn dhibaatada ay u keento qofka mutadayiniinta ama dhibka ay gaarsiiso diinta nafteeda dhibaato ay gaarsiiso tadayunka kaadibka ahli waxay yidhaahdeen ama maqshuushkaa oo wax ku dhex jiraan ama tadayunka maslaxigaa qofkan wuxuu diinta ugu dhex jiraa khamiiska u xirtay cimaamadda u qaatay muxaadarada u jeediyey salaadda u dukanaya inuu maslaxo shakhsiya uu gaaro oo keliya adduunyadu wax kaga helo diintaasi uu sheeganayo ee ilaahay subxana wa tacaala kitaabka u soo dejiyey ee ambiyada loo soo diray ee hadafkeedu uu ahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo loogu dhowaado danta laga lahaa ay ay tahay inuu qofka aakhira uu guulaysto fi yowmi almacaad uusan danka lahayn inuu diintaa u shaqaysiiyo ama uu kaga raadiyo oo keliya oo loogu targa in ilaahay lagu caabudo oo uu qofku muuminkaa uu ilaahay uu ku raalligeliyo naftiisana uu kaga ilaaliyo mawaadic shubaha meelo khaldan inuu istaago meel khaldan inuusan maxaa lahay uusan istaagin laakiin qofkii uu cagsiyey oo waxaan uu samaynayo waxaan uu raadinayo waxaan uu ku dhawaaq dhammaan tahay seed xoolo ku gaartaa magac ku yeelataa sharaf dadkood ku dhex yeelataa dadku ay ku sharafaan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen tadayunka diinta beenta macneed waxaa loo jeedaa inuu maslaxadii adduunyo uu ka hormayo tii aakhiro tan aakhiro iyo adduunyo marka laysbardhigo dinkan diinta beentaa wata waxa weeyaan taan adduunyuu horumarsanayaa dantiisa shakhsiga waxay doonto ha noqdo qofaan dar shakhsiya lahayn ma jiro yaa kala weyn in danta ummadda iyo maslaxada iyo khaamka iyo community inuu qiimo uu yeesho iyadoo wax mubarara ah sharciga uusaysanin tadayunka beenta waxay yidhaahdeen waa qofka daahirkiisa isqurxinaya ikhyaar ay u muuqato baadinkiisana uu baaba uu yahay walciyaadu billaahi waxay yidhahdeen tadayunka waxaa loola jeedaa qofka markuu dadka uu dhex joogo aad moogdo inuu malag uu yahay malaa'ig baad mooddaa markuu hadlayo markuu dhawaaqayo siduu u sheekaynayo malag baad mooddaa samada ka yimid dadka hortooda marka uu taagan yahay laakiin marka gurigiisa uu tago oo uu dhuumo xafiiskiisa uu galo cidna aan la joogin xugun uu gaaro waxay doonto ha noqotee ibliis laciin buu noqonaya amaam allahi caza wajal allihii buu arkayay buu hortiisa wuxuu ku samaynayaa dadkuna hortooda waa xishoonayaa markuu rabbi keli noqdo ilaa markaad keligaata ilahay baa kula jooge wuxuu noqonaya ibliis walciyaadu billaahi qofkaa tadayunka beenta wata meel istaagi maayo wax soo celinaya ma leh waxa dhaqaajinaya dhammaantiis waa maslaxadiisa khaaskaa ah weeye diintiisu waxay kor u kocdaa ay qiimo yeelataa amase hoos u degtaa oy qiimo beel yeelataa hadba hadafka uu leeyahay hadba hadafka uu leeyahay ayaa diintiisa kor u qaadaysa ama hoos u dinaysa daa'iman wa abadanna halhayska ama tusaalaha u ah waxa weeyaan xayumaa kaanat maslaxatii faama diinii wuxuu leeyahay meel walba oo aan dantayda ka helayo ani meesha diinteeda ay taallaa haddii maanta dantiisa ay ku jirto inuu salaad u dukado waa dukanaya hadday maslixadiis ku jirto inuu xajka u aado xajkuu aadayaa hadday maslixi ku jirto inuu isniin iyo khamiis dadka hortooda ku soomo waa soomayaa hadduu dhaqaale uu ku heli wax samayn bay samaynayaa haddii la caawa kuwa khamiisyada dhal baa loo qaybinaya khamiis buu soo gadanayaa hada huwa diinu walciyaadu billaahi waxay yidhaahdeen qofka diinta beentaa wataa xiilo ma waayo uu camalkiisa uu ku qurxiyo suuraddiisa uu ku wanaajiyo waxaad arkaysaa mararka qaarkood marka majliska la joogo oo wacdiga uu joogo oohin buu sii dayni ilmihiis waa dhalaalayaan indhihiis way ilmaynayaan oohin buu la dhacayaa marka meelaha lahawga alla kacabsiga aan haynin cantarabaqashka lagu hayo rabbi lagu xumaynayo diinta lagu cayayna sacabku u garaaca waa u sacbiyaa waxaad arkaysaa ninka diinta beentaa wata dadka daalimiintu ayuu garab uu taagan yahay haddana beri waxaad arkaysaa kuwii madluumiinta la dulmiyey buu la joogaa sababtu waxa weeyaan diyaar wuxuu u yahay diintiisa inuu u shaqaalaysiiyo ee cilmigiisa wax iska hor imaanaya saaka wuxuu la joogay daalimka wuxuu laha gobernatoraha iyo distrigu ninka maxaa eh, lahay xaafadda mas-uulka walla ninkan khiyaara waay nin fiican waay duurkiina wuxuu la fadhiya kuwa ka soo horjeedo uu leeyahy mujrim weeye oo ilaahay ka furtay macnaa wuxuu dantii shakhsiga ayaa intaas oo dhan gashay inuu maxaa lahay subaxii iyo galabtii uu isbedelo walidaalika eh, nin la odhan jiray shumayd ibnu cajlaan raximahu allahu tacaala waxa uu leeyahay eh, ninka wuxuu yidhi ninka munaafiqa ma ooya hal lmunaafiq munaafiq ma ooya markaasuu yidhi nacam yabkii min ra'sihi amaa min qalbihi falaa wuxuu yidhi indhihiis way ilmaynayaan buu yidhi laakiin qalbiga xisaab uma jirto yidhi qalbigiisa meel kale ayuu ku maqan yahay nimanka munaafiqiinta markii nabigeena calay isalaatu wasalaam uu joogay waxay geli jireen tadayun beena oo danahooda ay ku fushanayaan laakiin ilaahay baa ceebeeyey ilaahay subxaana wa fii suurati munaafiqiin wuxuu ida jaءaka اlmunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun subxaan allah nacsalaan hadday kuu yimaadaan waxay ku yihi rasuul ilahay ilaahay baan rumaynay adna rasuulka ilaahay baad tahay ilaahayna waa ogyahay inu nabi ala slam rasuulka ilaahay uu yahay ilaahay wuxuu marhaatika markhaati kacaya inay beenaalayaal yihiin munaafiqiinta ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illaahi inahum sa'a maa kaanuu yacmaluun diintan ay leeyihin ilahay baan rumaynayn nebi calai salaam baan raacnay iyagoo qalbigooda xumaati ka qarsanaya ayay waxay ka yeesheen inay ku badbaadaan oo keliya nimankaasi waxaa fadeexeeyey akhbaarkooda bannaanka keenay owsaaftoodu caddeeyey fii suurati tawba haddaad akhrisaan aad ogtihiin maxaa lahay xataa culmud ay ku magacaabeen asuurat alfaadixa ay suuraddii fadeexada oo munaafiqiintii khamiisada xirnaa safka hore ku dukanayay haddana quluubtoodu alla rasuul ka soo horjeeday ninka kan diinta beentaa wata ama rag ha noqdo ama dumar ha noqoto adiga ha isku mashquulin inaad fulaan tidhaahdo ama heblaaye aad tidhaahdo awsaaf caamul qur-aanka uuna siiyaa wareerku ma hayso inuu dadka xoolahooda uu laqo isno barabale wax dhibaato oo ku jira male asagoo magaca diimeed wata ilahay subxana wa tacaala wuxuu nooga sheegay reer bani israa'iil ina kaiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaطili wayasuduuna can sabiili اllah ilahay wuxuuna leeyahay nin badan oo ka mida axbaartii iyo ruhbaantii waa nimankii yuhuuddaha culimmadoodii iyo kirishhtaankii maxaa la suufiyadoodii waxay cunayaan xoolaha dadka baatil wadada ilaahay bay ummadda ka hor istaagayaan walidaalika hatan mar labadan qaybood waxa weeyaan min aafat innaasi fi ddiini waaddunya dadka noocaan oo kale ah diinta wax dhibaatada ku haya magaca ka xumaynaya sumcadooda dilaya waa kuwa ugu horeeya weeye walidalika ninkii shaacirkii wuxuu lahaa wahal afsada addiinu ila almuluuk waaxbaaru suu'in waruhbaanuha fabaacu nnufuusa walam yarbaxuu walam tuqal fi lbayci amaanuha wuxuu yidhi diinta ma waxaa fasaadiyey boqor kadaab oo beenaalaah madaxweyne beenaalaah mas-uul beenaalaah iyo wadaad ummadda been u sheegaya amba nin maxaa la cibaado u taagan haddana kadaab beenaalaah naftoodu waabay iibiyeen adduunya iyo xaaraan bay ka iibiyeen mana ayaan maxaa lahay faa'iidiin walciyaadu billaahi waxay yidhaahdeen ninka diinta beentaa wataa ee kama xishoodo inuu alla diido rasuulkiisa uu diido kama xishoodo dadka ahlo cifiga dadka wanaagsan dadka dhowrsoon inuu ku xadgudbo uu ceeb iyo been uu ka sheego kama xishoodo walidalika awalu man bada'a hadihi alrisaala hada alamr ninkii la odhan jiray abulmuxaalla dulkhuwaysarat altamiimi dulkhuwayskamini nin gar weyn oo gar aad u weyn buu ahaa garku waa diin khamiisku waa diin wax dhibaato ku jiro male wejigiisu cibaada ay ka muuqato laakiin wuxuu ictiraaday nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markii dagaalkii hawaasin uu dhacay maka la furtay daa'if la tegey saxaabadu xoolo badan ay soo qhaniimaysteen baa nebigeena calayhi salaatu wasalaam odayaashii kaaba qabiiladaha ee iimaanka la'aa badankoodu oo aan adduunyo mooye aakhira aan dan ka lahayn buu suban calayhi salaam mid walba boqol geel buu siiyey uu rabo balaayadooda iyo shartooda allaha dhaafiyaan inuu ka nabadgalo markaasuu nebi calai salatu wasalaam istaagay uu ku yidhi waar muxamadow cadaalad ma aadan samaynine cadaalad samay subxaan allah man huwa acdal bacda nabiyina calayhi salaatu wasalaam qofka cadaaladada miyaa jira rasuul rabbi alardi wasamaa saasuu nabi alai slatuwasalaam ku yidhi haddana ninkan waxaa ka muuqata khiyaarnimo iyo wadaadnimaa ka muuqata nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi sheekada waa soo gaabiyey ma uusan orin ha la xiro xabsiga ha la dhigo askar kofi military ha loogu yeero maxaa la dhahay security ha qabato naha nabi slam wuxuu yidhi raxima allahu muusaa faqad uudiya akara min dalika fasabr wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kana cinda allahi wajiihan nabiyullaahi muusa calayhi salatu salaam waxaan xumaan wax laga aan lagu sheegin xumaatee ma jirto laakiin waa sabray markaasana marka wuxuu leeyahay allaha u naxariisto muuse calayhi salaatu wasalaam waa la dhibay inta aniga lay dhibay in ka badan ومع ذلك sabra shuf hada alinsaan wadaad iyo maxaa la culimaa ka muuqata qaabka uu laakiin u dhaqmayo waxa weeyaan diin beena aanu waxba ka jirin walciyaadu billaah ikhwaani qofka kan diinta beentaa wata naftiisa wuxuu u bandhigayaa halaag subxaana allah naftiisa u bandhigayaa ee cilmigiisa waa faafinaya meel buu taagan yahay cilmi baan dadkan diinta u sheegayaa buu leeyahay wuxuu diyaar yahay xoolihiisa inuu nafaqeeyo masaakiintii fuqarada wax ka siiyo laakiin hadafkiisu maaha inuu ilaahayna uu raalligeliyo jannana uu ku galo naarna uu ka badbado diyaaru maaha dan kale ayuu leeyahay wuxuu haddaad wax bixiso waxbaa kuugu kordhaya hadday muxaadaraadkood bataan magacaadaa badanaya haddaad meel walba lagaaga yeero dadkaa ku baranaya meel walbaa laga ogyahay dantiisu aqyaamo maaha walidaalika nabigeena calayhi isalaatu wasalaam suban calayh salam xadidka abi hurayra oo saxiixa wuxuu leeyahy awalu nabi al slam waxaan ka maqlay buu yidhi ina أwala الnaasi yuqda calayhi yowma alqiyaamati rajulu istushida dadka ugu horaysa maalinta qiyaama la xukminayo ama naar la gelinaya waxaa ka mida ah nin waddada ilahay ku dagaalamay markaasaa ilahay uu leeyahay dee maxaad u dagaalantay markaasuu waxa uu leeyahay ilaahu diintaada inay kor noqoto diintu inay faafto adaan ku dagaalamayay markaasaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyay kadaab beenaalaa tahay laakiin waxaad u dagaalantay in la yidho nin geesi buu ahaa waana lagu yidhi waa la qabanaya jahanamaa loo dhaadhicinaya walciyaadu billahi wixii janno lagu geli lahaa buu naar ku aaday waxaa la keenayaa mid qur-aanka xifdiyey cilmiga bartay dadka qur-aanka u akhriya meel markaasaan leeyahay maxaad u baratay qur-aanka cilmiga iyo diinta markaasuu leehy rabbi ow dadka inaan qur-aanka u akhriyo inaan muxaadarayo khudmo jeediyo cashar bixiyo markaasaa ilahay kadaab beenaalaa tahay waxaad u baratay alla ninka caalimsana alla aftahansana alla muxuu aayado yaqaana alla muxuu khudba yaqaana oh miya waa reer fuula hadeerta wax ah kugu daran markaasaa le waa lagu yidhi asagana walciyaadu bilah jahannama loo dhaadhicinaya waxa weeya mid kale loo yeeraya oo xoolo ilaahay siiyey maxaad xoolaha u bixisay markaasuu waxa uu leeyahay rabbiyo masaakiintaan siiyey agoontaan siiyey araamishaan siiyey maraakishaan ku dhisay masaajidaan ku dhisay <coughs> ilahay wuxuu le kadaab bay tahay waxaa sidaa u yeeshay in lagu yidhaahdo ninkan nin wuxuu asakhay ahaa jahannamaa loo dhaanicinayaa walciyaadu billah shuf hada alinsaan markuu ummadda uu horjoogay joogay dadkuu hortaagnaa diin iyo ikhyaarnimuu muujinayay laakiin walciyaadu billaahi qalbigiisa balaayaa ka buuxday jahannamii naar buu caday walciyaadu billahi ilahu camalkan saalixa naar ha nugu geena ilahu janna nugu geey walidaalika abu hurayra ma leeyahay nabig alai salatu wasalaam markuu saas dhameeyey labada jilbood buu ku fadhiistay markaasuu yidhi buu yidhi maynasla wuxuu idhi jilibkayga ama bowdadeedu garaacay markaasuu ibuu yiri yaa abaa hurayra ulaa'ika aalaaa awalu khalqi illaahi tusacaru bihim annaara yowma alqiyaamati wuxuuhi abuu hurayraw saddexdaas nin oo camalkii jannada lagu geli lahaa naar ku mutaystay waa kuwa ugu horeeya ee jahanamiya naar la aadinayo walidaalika marka qaarkood waxaan maqli jirnay jannad walba horteeda naar walba horteeda wadaadaa ku xiran xadiidkaas uma jeedid hadduusan wadaadku ilaahay ka cabsanin oo diinta uu sheeganayo aanse ilaahay ugu dhowaanin oo dana uu ku raadi kaleeto walciyaadu billahi naartaa lagu aadaya ninka diinta beentaa wata ninka diinta beentaa wata acmaal saalixa kama muuqata marka markaa arto salaad buu ku jira haddaa arto maalin waa sooma yahay soonka caadiga ah waajibkaadkao dhan baa sooma khamiis iya wuxuu leey aniga isniin baan sooma meelaha maqaayidaha marka koob shacab me maanta isniin wey waa soomanahay war maanta khamiis weeye maxaa kaalna nala soo anuu khamiista waan soomaa war soonka ma ilahay baa iskale mise ilahay maxaa la dadkaa iskale soonka waajibka haddee inaad soonto ummadda ku ogaato waa lagamar hadinkaan waa lagu tuumayaa laakiin soonka khaaska kuwa cidnayay ku ogaanin islaantada xotayay ku ogaanin owlaadaaduyay ku ogaanin nin salaf ka mida ah wuxuu ohan jiray haddaad soon sunnaa soomanta subxi wejiga faruuraha subag marso si laguma inaa soo quraacatay sababtoo ilahay baa loogu dhowaanay imaadan waxba lagagama raadiyo sadaqada meel waxbuu ku bixinayaa waxyaable mararka qaarkood ninkaa sadaqada bixinaya haddii lah adeerkaabaa xanuunsan shilin ma ogola haddii lah adeertaabaa jiran shilin ma ogola haddii lah aqoonta adeerka aad u tahay baa jiran shilin ma ogola laakiin siyaasad iyo been iyo xaaraan iyo nijaas nin baa ii sheegaya siyaasi kuwaan hadda beenta oo soomaalida wuxuu lahaa meeshuu istaago lacag buu ku bixiyaa nin cilmi adeerhin baa iigu dhaartay wuxuu wallahi wiilal adeer u yahay aqoonaa jugtuuri xataa koobshaa inuu siiyo riyaalka maaha walciyaadu billahi laakiin asagoo intaa wanaag ku jira oo safka hore ku dukanaya oo soomaya oo salaadaya oo sake bixinaya laakiin wuxuu wataa buuro xasanaad ayuu wataa laakiin dhinaca kaleeto sayi'aad baa u qarsoon oo alla mooye subxaana wa tacala cid ka warqabta ayaan jirin dadka markuu u muuqdo nina khiyaara weeye markaasa nabi alai slat wasalaam wuxuu leeyay xadiidkii saxiixa atadrunuuna man ilmuflis min ummati rasuulka waxaa layidhaha saxaaboy ninka kacay baanka rabtiga ku dhacay aan waxba haysanin ee gacantiisu ay marantay muflis baa laaf carabiga ma taqaaniin markaasuu yidha ya rasuul allahi almuflisu man laa dirhama lahu walaa diinaar waxay yidhaha muflis waxaa la idhahdaa ninaan shilin qaban shilin haysan guriguu ku hoyda uusan haysanin wuxuu cuna aan haysanin nabi slat slam wuxuu yidhi mufliska ummaddayda waxaa weeyaan man ya'tii yowma alqiyaamati bisalaatin maalinta qiyaama wuxuu la imaanaya buuro salaada habeenkii ma seexdo soomaaliya waxaan maqli jiray kuwa wadanka dadka boobaya mooryaanta iyo wadanka burburiyey salaatuleel buu dukadaa war macquul maku tahay nin salaatuleel dukanay ma dad buu dhacaa dadkirun waxbaa loo sheegaa macquul makula tahay hadday salaas xaqiiqa ay tahay ilahi wuu ina salaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaadda xumaatayay reebtaa salaatuleylna waa dukaday isbaarana waa ii taallaa isma keenayso <clears throat> nabi slam wuxuu yidhi wazakaatin sadaqa iyo zake fara badan oo buura ayuu wataa salaad jannaa lagu galaa zake jannaa lagu galaa wuxuu yidhi wasiyaami buuro wuxuu hataa soona jannaa lagu galaa lakiin alsalaam wuxuu leeyay wayaati waqad shatama haada markuu adduunyan joogo kan waa caayay waqadafa hada kan xumaati buu ku tuuray ama gabadhaanuu caayay wa akala maala haada xoolaha dadka fulaan buu xoolo ka cunay safka horumnu ku dukanayey wa safaka dama haada dhiig buu daadiyey walciyaadu billahi wa hada haada kanna waa garaacay subxaana allah mararka qaarkood waad yaabaysaa nin sanad walba xajka taagan ramadaan walba cimro taagan maalin sakiisa sadaqa bixinaya haddana dagaal iyo dulmi iyo xadgudub iyo dhibaato iyo boob xoolo xaaraana haddana kale badberiyo maxaa laha wada si qaban mayso macquul maaha masaajidadeena waa buuxaan suuqan waxaa lagu gado <coughs> daawo dhacdaa lagu iibiyaa masaajidadii way buuxaan sax inay buuxaan waa laga maarmaan laakiin akhlaaqdii aaway dadkii waa la booba waa la dhaca kii wax loo dhiibi waxba laguma gaaro markaasna casalaan wuxuu leeyahy xasanaadkiisii baa laga qaadaya dadkaanaa loo qaybinaya dadkii baa taagan nin walba dadkii weli waa taaganyihin wixiisiina waa dhammaadeen sayi'aadkoodii baa lasoo qaadayaa madaxaa loo saaraya jahanamaa loo dhaadhicinaya walciyaadu billahi idan waa tadayun dadka hortoodana qiimo ku leh laakiin ilaahay agtiisa aan waxba u jirin ilahay subxana wa tacala hanaga badbaadiyeen haweedaan waxaan aqrinayay eh, social media waxaa layidhi mid jiniya jini baa wuxuu yidhi baa li siyaashii soomaaliya baan galayo waan ka soo baxay waxaan kala garan waayey buu yidhi in aniga aan ku jiro iyo isagii ugu jiro waa sheeko wey maana maaha macquul lakiin waa iska ibniaadanka aan ku noolnayba markaase wuxuu jiraan wuxuu yidhi ninkan siyaasiga soomaalida miiska wuxuu yidhi waxaa u saaran buu yidhi maxaa lalahayaa kitaab qur hoosna dhalo khamriyaa saaran buu taallo hoostiisa wuxuu yidhi islaanta wato xaaskiisa way xijaaban tahay galbihiina wuxuu yidhi islaamo khaldan buu raadiyaa walciyaadu bilaahi wuxuu yidhi duurka markala go jamaacadu kusoo dukada markuu soo noqdana wuxuu bixiyaa maxaa la kontoraadyo xaaraanuu bixiyaa marka wuxuu jinniga wuxuu yidhi buur in aniga aan khaldanayo se khaldan yahay waxaan galagaran waayaniga igu jiro inuu igu jiro waan isaga soo tegay buu ley walciyaadu billahi subxaan allah marka ninka kan maxaa yeelaya inuu sidaa uu yeelo diintiisa ka been sheego wuxuusan usan xaqiiq ahayn uu keeno waxa weyan qof adduunya raadinaya walciyaadu billahi ninka tadayunka beenta iyo dhibaatada mujtamaca uu ku leeyahay ummaddu wuxuu ugu yaray inay wanay sameeyaan ay xumaatada ka dheeraadaan laakiin asagu maxaa qaanuunkaasi kuma dhaqmo la jiifiyaana bannaan walciyaadu billaah asagu kuma dhaqmo waxaa laga yaabaa khud cilmi walaa taakhud camali soomaalidu ma aqaan culimmada mugti markasta waa lagu been abuurtaa bish waxaa loo sameeya maxaa lahay ee mahmahayo aan xaqiiqahayn sheikh wuxuu yidhi war cilmigayga qaado camalkay ha qaadanin sheekh iskeeni mayso iskeeni mayso camalkaaga iyo ficilkaaga waa inuu iswaafaqaa qowlkaaga iyo ficilkaaga waafaqaa ibni aadam baad tahay waa laga mararka qaarkood inaadan inaad inaadan soomi karin oo sokor aada qabto dadka waxaa tihi soon dhibaato male laakiin cilmigaygana qaado camalkaygana qaadanin waxaan doonana waan walaaqanayaa adna wanaagaan kuu sheeganaya wax shaqaynaya maaha walidaalika nabigeena calayi salaam baa horey noogu sheegay arrinkaasi waxa uu yidhi yujaa'u birajuli yowma alqiyaamati fa yulqaa fi nnaari maalinta qiyaama nin baa la keenayaa jahannamaa lagu tuuraya walciyaadu billahi marka nacsalaam wuxuu ihi fatandaliqu aqtaabuhum fi nnaari fayaduuru kamaa yaduuru alximaaru biraxa wuxuu idhi calooshiisa iyo mandhicdiisa bannaanka soo baxaya bahalka maanta shiid maraha annaga waxaan ka nimidka masagaa la shiida saan loo shiido sida ay u wareegato ayaa mandhiciradiisi ay ugu wareeganayaan jahannama dhexdeed walciyaadu billahi dadkii baa u ururaya waxay lein waar hebelo waar sow hebel maadan ahayn haa sowtaa maxaa kugu dhacay sawtaad ahayd oo inta adduunyo la joogay ood khayrka nafaraysay ood xumaatada naga reebaysay war maxaa ku helay markaasuu leeyahay nacam intaa adduunyo joogay idinkana wanaaggaan idiin sheegi jiray anigana kuma aanan dhaqmi jirin xumaatadiina waa idinka reebi jiray anna waan walaaqan jiray walciyaadu billaah idan walciyaadu billaah walidalika cabdullahi bn cabaas baa nin u yimid oo u yidhi dadka inaan wacdiyaan raba wacdigan hadda layska reebi la'yahay oo nin wal facebook u furtay mid walba masaajid u dhistay oo leey shiikh baan le ahay leh dhibaatada cabdullahi mascuud wuxuu ku yihi haddaad saddex aayadood iska ilaalin karto wuxuu yidhi iska samay ataamuru naasa bilbiri ee iya maxaa lahay lima taquul maa tafcaluun iyo maxaa lahay maa uriid an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu nabiy llahi sala alay slam waxaan idiin diidayo inaa idin garamaroma rabo wuxuu yidhi sadexdaad ma ka bixi kartaa aayaddan waa taalla inaad wanaaggii aad farto adda aadan samaynin xumaatideeda aad reebto aad dhex gasho jahanam walciyaada biyaha lagolaab laakiin xeel kale ma lihin nin baa u yimid wuxuu yidhi ani dembiila ahay dadka waxaan sheegi karaa waa idinka dembi badanahay ani shakhsiyan waa idinka dembi badanahay markaasaa waxa uu ku yidhi khayr allaha ku siiyee haddii la yidhahdo qof dembiile aan ahayn baa ummadda wax u sheegaya qof dembi galay ma sheegayo man yacidu naasa bacda muxamadin yaa dadka wax u sheegaya nin maxamed alai slam gadaashiisa qof aan khaldamayn suman alay salaam baa jira intakata waa khalday min kulli maadan khadaa marka ilahay waxaan wasalaynaa waxa aan ku hadlay inay noqdaan wax ilaahay uu raalli ka yahay aan ilaahay subxana wa tacaala aan ku raaligelinayno ninka diinta beentaa wata kama xishoodo inuu ilaahay ku been abuurto maadaama intaa u dhaqaale uu ka helayo uu magac uu ku helayo sharaf uu ku helayo haddii buu ogyahay magac buu ku helayaa ilahay inuu ku been abuurto ka dooli maayo walboo adduunyo doorta oo min alahli ilmi wastaxabaha oo culimmada dadka cilmiga sheeganaya adduunyo doorta ee jeclaysa falaa budda an yaquula cala allahi hayra alxaqi fii fatwa wixukm waxaa laga maarmaana maadaama adduunyo uu raadinayo inuu allah iyo rasuulkiisa uu ku been abuurto culimaba u doona ha noqdeen iyo ilaahay subxana watacala awaamirtiisa sababtoo ah axkaamta ilaahay inta badan waxay ku timaadaa khilaafu nafs naftu waxay doonto wax khilaafsan bay maxaa lahay ay ku timaadaa isaguna wuxuu dadka inuu raaligeliyu rabaa walaa siyama ahla ari'aasati waladiina yatabicuuna ashahawat khaasatan dadka madaxnimada raadinaya axkaamtu waxa ay rabaan ma ogolaato iyo dadka adduunya iyo shubahaadka raacaya sidaa daraaddeed dantoodu ma dhammaystirmi karto ilaa ay khilaafaan alla iyo rasuulkiisa calayhi isalaatu wasalaam sababtoo ninkaa mas-uulkaa alla waa u sheegay waxa uu ku yidhi war adigii nacsala waa u sheegay adiga shaqaalaad tahay ama madaxweyne noqo ama ra-iisul wasaare ha noqo ama sheekh mufti noqdo adiga shaqaalaad tahay mushahar baad qaadataa ka badan ma lihid marka wuxuu rabaa inuu helo sheekh u fatoodo yidhaa adii sheekhaad tahay adiga masheekh maxaweynaad tahay ciyaalkaadi waa dayacday horta gurigaa ciyaalka u dhis haye adiga maxaa saasaa noqotay horta beertaan reerka maxaa ciyaalka u sameeyey adiila madaxweynaad tahay hadhow markaa shaqada ka tagto dee waxaad u baahan tahay xoogaa dhaqaale bal horta maxaa la sharikadan adiga dowladda ka dhaca wuxuu rabaa nin sheekha u xalaaleeya waana og yahay naftiisuna waa ogyahay sheikhuna waa ogyahay in waxaan xaaraana yihiin marka waxa waxaweye ninkanna asna xoogaa baa xoogaa la siiyey aakhrihiisa marku wuxuu ku qotay inuu maxaa lahay waxaan rabbi subxana wataala raalli ka ahayn uu fadiyoodo marka qofku marku daa'iman u abadan xaqa iyo naftu waxay rabaan isma ogolaadaan in nafsa la ammaaratun bisuu'i naftu daa'iman u abadan waxa weeyaan qofku waxay amartaa ama maxaa lalahay xumaan bay faraysaa therefore marka wax weeyaan qofka kan wuxuu doona ha noqdee haddii marba baatil u ag istaago dulmi uu garab uu siiyo aayada uu soo daliiriyo de waxaad ogaataa nin aakhira aan dan ka lahayn oo raba inuu shilmaadkiisa adduunya ugu gaaro walciyaadu billaahi qofka diinta beenta wata waxaa laga yaabaa inuu masaajida dhiso masaajid in lasaa dhici karaysa masaajidoo la dhiso jannaa lagu galaa masaajidoo lacaq lagu darso ilaahay baa loogu dhowaadaa masaajidoo la wanaajiyo khayr baa lagu helaa masaajidoo loo intaanqeeyo owlaadda ilaahay kuugu dhowra masaajidoo wax la yimaado sharaf baa lagu helaa albuyuut maxaa masaajid bayt ilahi subxana wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada marka masaajidadu madax kor bay noo saaran yihiin laakiin waxaan ka hadlayno beytka ilaahay baa iska leh laakiin ninka dhisaya laga hadlaya muxuu hadafkaagu u yahay ma inaad ilaahay raalli gelisaa <coughs> mase inaad adduunyay mac ku yeelataa rabtaa waxaa laga yaaba inuu madaraso uu dhiso iskool uu dhisaa dhici karaysa waxaa laga yaaba inuu meel dadku ay u baahan yihiin communitiya ah ama dhismaha uu sameeyo ayaa dadku ay ku nahaan walaakin muraaduhu laysa wajha allahi walyowma alaakhar laakiin dantiisa iyo wanaaggiisa iyo hadafku uu leeyahay maha inuu ilaahay subxaana wa tacala i maalinta qiyaamo uu ku badbaado maha laakiin dan kaleeta ayuu leeyahay warka aan dhahayo aniga maanaan odhanin ilaahay baa qur-aanka noogu sheegay alla wuxuu noo qasheegay qiso yaab leh oo dhacday fii zamani nabiyina calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanku ilaahay uu ku sheegay oo ilaa qiyaami saaca la akhrin doono qof walboo mu'minana uu akhrin doono nin la odhan jira abuaamiabuu caamir alfaasiq caamir aabbihii ee faasiq ahaa ninkaasi nacsalaam buu yimid rasuulka ilahi saxaabiyaan ahay adaanku rumeeyey adaanku raacay intaa kaga darane xaafaddeena waa yaro fog tahay haye xogaa mawlac baan u sameeyey dadka masaakiinta dadka jiran dadka aan soo gaari karin habeenka mugdiga uu jiro dadku duruufta ay hayso ay ku dukadaan maxaa ka qiimo badan rasuulka ilaahay noo kaalay kaalay nagula duko kaale xafladda ka soo qayb gal kaale adiga noo fur kaale noo imow yaa masaajid diidaya inuu tago adiga markaan aayaddan ka sheekaynayno masaajid fulaan madax ha u saarin annama oranin orhanin adaa iyo haddaad waxaad doonto tiraada lakiin annaga waxaan ka sheekaynaynaa qadiya ilaahay uu nooga sheekeeyey qur-aanka taalla laakiin aan ilaahay looga dan lahayn nabi alai salatu salaam waxaa la sheegay safar buu ahaa ama dagaal buu socday waxa uu yidhi markaan soo noqonno ilaahay hana gaarsiiyo markaasaa idin imaan doonaa a kula dukan doonaa adiin maxaa la lahaaye salaam waa baxay min fowqi sabci samaawaatin jibriil baa nabi salaatu wasalaam uu yimid aayado qur-aan baa loo sheegay oo lale ilaahay uu leeyay waaladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufraa watafriiqan bayna almu'miniin wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu min qabl walayaxlifunna in aradna ila alxusnaa والله يشهد إنهم لكاذبون الله يري إلهي يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا horta masaajidka waxaa lagu magacaabay masaajidkii dhibaatada masaajidkii lugooyada masaajidkii gudcurka masaajidkii dulmiga yaa yeelay ilaahay baa sheegay kuwa sheekay masaajid dulmi samaystay wa kufran gaalnimo bay u dhiseen daahirkooda islaamnimo weeye laakiin baatinkooda gaalnimay qarsanayaan wa tafriiqan bayna almu'miniina intaa ka dheera muslimiinta in lagu kala qaybiyo lagu kala bixbixiyo gurubyo loo qaybiyo maxaa socda koox reer hebel reer hobol reer gobol hor beyd ilaahay beydkan ilaahay baa iska leh marka waa qofka shilinkiisa uu soo bixiyey oo weri ilaahay baa iska leh kii shilinka bixiyey iyo ka aan bixinin kan ku soo dukada iyo kan aan ku dukanin kan maamulka haya iyo kaan haynin kulli waxba isku mid wey wax farqiga u dhexeey male anaa dhistay buu ku leeyay adaa dhistay anaa u soo halgamay anaa korigay ga dhacay war waxaasoo nacantara baqasho ummadda beenyaan loo sheegin markuu yidhi masaajidka lacagta aad bixisay milkigaagii waa ka wareegay ilaahay baa leh addoommankan ilaahay baa leh xataa kan khamriga cabay hadduu soo galo lagama hadli karo kan xumaatay samay hadduu soo galo waa addoon ilaahay subxaana wa tacaala wey dayfullahi caza wajal way in jiiq loo yidhahdo lama ogolo fariiso waxaad tirahdaa maxaa lahay hadduu hataa wareersanye inta loo fariiso dheh intuu caafimaad kaliyo maskaxi usoo noqonayso xataa isoo qaba safka geriyo haddukado dukado annaga laakiin maxaan samaynaa muxuu wa tafriiqan baynalmumin muminiintaoo la kala saaro ceeb fadeexo wairsaada liman xaaraba allah warasuulah weliba dhufays looga dhigo dad alliya rasuulkiisa diiday markaase ilaahay wuxuu leeyahay wala yaxlifunna waxay ku dhaaranayaan in aradna ila alxusnaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahayow ilahay baan ku dhaaranay ilahay baan u dhisnay rabbi baan la doonaynaa xaqiiqada ilahayna waa lagama dhuuman karo dadku waa ka dhuuman kartaa been waa loo sheegi karaa laakiin waxaad hayso dhibaataana haysata waayadii hore masaajidadku way ka carari jireen nin walba wuxuusan wax kugu sheeganin nin walba ka dheeraan jiray waruusan dembi kaa raaceen qabri in wax la saara wy wax lagama qaado maanta waxa laga samaynaya ilahay umbaa og dadku maa yakhaafuuna allah caza wajal owlaadaada ma u cabsanaysid reerkaada uma baqanaysid markaad masaajid dhexdiisa dad ku dulmiso xumaati ku samayso xaaraan ku dhismaysato walciyaadu bilahi ilahi wuxu le wallahi ashhadu innahum lakadibuun waxay inay been sheegayaan ilahay subxana wa tacala markhaati u kaye markaas ilaahay wuxuu leeyahay laa taqum fiihi abada weligaa ha dhex istaagin waxaa masaajid nocaasoo kaleta ha u istaagin lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadahruu wallahu yuxibu lmudahiriin waxa la amray masaajidkii madina nabi salaam uu dhisay iyo quba oo suban cali salaam uu dhisay labaduba taqwa lagu dhisay kuwaa tagbaali kaa mujrimkaa xaafadda lagu dhisay mawlac beenta ummadda lagu kala geynaya u dhowaanin adiga intaa aayadda qaadimasayta madaxa u saaray maqlaysaa kuwa badan baa fasiri doona aayadda ilaahay baa yidhi adiga iska ihlaa ilaad maxaan lahay lakiin dadku inay ilaahay ka cabsadaan dadka loo naseexeeyo ninkii mas-uula la yihahdo war ilaahay ka baq haddaan is oran weyno dee waxba noo hagaagi maayaan ikhwaani tadayunka beenta ee culimada islaamka way ceebeeyeen kuwa noocaas oo kaleta sababta waxa weeyaan ninkan diinta beentaa sheegtay asaga keliya isma dhibaatogeline mujtamiciiyo diintii buu dhibaatogeliyey wuxuu ummadda gaarsiiyey in ninkii diin sheegtaba laga cararo hadda maanta waxay maraysaa meelaha qaarkood ninkii diin sheegtay in laga caro ah, khamiisu qishadaa lacag buu urursayn ummaddu rabaa inuu dhaco dadku waxay keeneen in la yidhahdo ha soo dhawaanay had shalay nin baa wuxuu ugu lahaa <laughs> afrika tegey wuxuu yidhi tonty four khamiis buu xoreyey markaasaa yururiyo maxaa dhacay wuxuu dadku ii aamini maayo haddaan khamiis iska dhigo dadku ii aamini maayo haddaan khamiis iska dhigo heerkaasay maraysaa mararka qaarkood walciyaadu bilaahi manaa ninka kan diintii baa marka waa nin walba wuxuu rabay wuu soo dhexgalayo maaa mid diin intuu yidha kursi ku gaara mid maxaa lalaha xoolo ku dhaca mid maxaa la ummad islaamaha shirmaad ka furta mid maxaa lalaha sheerkadaan aasaasaya yidhahda magac diimeed khamiisada cimaam xirta warka la saar waxa kan haddaad business galayso tijaaro samaynayso laguma diidin xalaal bay kuu tahay wadadeeda mar waxaad tiraa dikarataan u haystaa dibalom baan u haystaa abbahay baa taajir ahaan jiray sida wax loo yaqaanaan aqaanaa faa'iidadan aqaanaa khasaartaan aqaanaa meesha wax laga maraan aqaanaa ceeb eh, maaha shaqayso laakiin diintaada maxaa la hana wasakaynin diinta ha ku wasakhayn iyo maal hasakaynin haddii hadda wax dhumaana ummadda uu cadday waxaad tirahdaa war sharikaddii saasay noqotay intaay soo saartay intaasaa la khasaaray intaasaa la faa'iiday <laughs> soomaalida nin walba waa sheeke u haya sooma boqolaal baa lacag maqano xataa ninkii aan war u lahayn inuu joogan kaleto kuwa yuru yimaado habeenkii seexdaan subaxna waa dhuuntaan dad lama hadlaan ismara marka waxa weyaan diintiiba marka wuxuu keenay maxaa isaga isma xumeeyne in qofkii walbo diin lahaa uu maxaa lalahay uu xumeeyo nin baa ii sheegay talyaaniga nin baa islaan xoogaha intuu lacag ka ururiyay buu farsameeyey akhyaar bay u qabsataa la yidhi marka marka nin khamiis buu watay oo maxanukaasay hadal ku kulaysay oo indhaha ka gashay dadkii war shiikha daa shiikha daa baa khamiiska soo uma jeedi baale war wuxuu yidhi khamiiskaa fiirinne ninka ku dhex jira fiiriya isbaro balaam dhibaataana haysata weeye ceeb ehm, maaha qofku inuu shaqaysto laakiin ceeb waxa ah inu been lagu shaqaysto magac diimeed ummadda lagu qaribo ehm, kuwaas waxay dhahaan waa doqomiin kuwa diintooda u adeegsan inay adduunyada ku gaaraan imaam ehm, rabiicat araay imaam maalik sheekhiisii waxa uu leeyahay wuxuu yidhi maalikow safala waxaa dadka dadka ugu liita weyn dadka macanaa suuqyada dadka dadka ugu liita yay yihiin qaala wuxuu uhi man akala bidiinihi ninkii wuxuu ihi diintii janno lagu geli lahaa lacag ku qaabta qur-aan baan ku akhrinaya shirmaadkiisii sax qur-aanka in laysu akhriyo waa fiican tahay laakiin hawl wuxuu ka dhintay keliya inuu maxaa la shirmaadu ku cuno aakhir uusan danka lahayn qaala wuxuu man asfalu safala kuwa yaa ka sii hoosee buu idhi wuxuu idhi man aslaxa dunya hayrihi bifasaad diinihi ninkii kayrkiisa adduunyo uu ku wanaajiyey diintiisoo fadaaday asaga diintiisii gaday si fulaan uu adduunyihiisa ay ugu hagaagto walciyaadu billahi asxaabu tadayun waalmaqshuush Eh, fii kulli zamaanin wamakaan bay joogaan meel walbay joogaan zaman walbay joogaan haddii ay ikhyaarta iyo dadka ahlu khayrka dadka ummadda u degaya dadka ummadda u naseexaynaya dadka ummad khayrka u sheegan la waayo madaxooday kor u soo qaadayaan waa la waayo hadday helaan maxaa lalahay dadku inay wada baaba'een oo eber yihiinna waxa weeyaan eh, waad culimaa ay arkaan dad akhyaar arkaan waa dhuuntaan marka maxaa la jahliga batana bannaanka ay taagan yihiin xasa masaalixim hadba shaati buu kuu soo gashanayaa caawo waa siyaasi habeen dambe koofiya carbeed wuxuu barabaani buu xiran yahay maxaa la culmo waayo saacir dambe khamiis buu kuu xiran yahay maalin shaal buu xiran yahay maalin waa garaad ama maalaaq iyo nabadoon maalin waa imaam hadba waxa waxaweye meesha ay gurigu ka shidan yahay muushaduu ka fudan tahay buu maxaa la cunayaa walidaalika waxay yidhahdeen waa aafat lumam ummadaha dhibaatooyinka ku dhaca nimankaasaa mas-uulka dhibaatooyinka haziimooyinka mashaakilka dhibka burburka nimankaasaa mas-uulka khaasatan zamankii ugu dayay muslimiinta dadkii hore muslimiinta akhyaartaha saxaabadii nabi alsalaatu wasalaam quruunulmufadala dadku waa kala baxsanaayeen ninkaasoo asagoo tijaaro ku jira hataa culimmaa wixiis waa u kala baxsanaayeen soo garan maysid qofku maxaa lahay qof dadki mee baa loogu soo hagaagi jiray dadku waxbaa lagu ogaa laakiin mee qofaada meel ku tirin karin mar culimmadu ku dhex jiraa mar dadku ku dhex jiraa mar xaggu ka soo jeeda maalin bishaati cusub buu ku gashanaya haaulaahi hum aafat lumam ummadaha dhibaatooyin gaarsiiya weye marka ikhwaani tadayunkan qof walba oo naga mida inuu ilahay ka cabsado waa laga maarmaan waxa uu ku hadlay inuu ilahay uga cabsado waa laga maarmaan waxa uu sheegay inuu ku dhaqmo laga maarmaan inuu dadaalo waa laga maarmaan nabiga alai salatu wasalaam wuxuu leeyahay qofna camalkiisa janno ku geli maayo markaasi yaa rasuul allahi walaa anta xataa adii janno ku geli maysid wuxuu yidhi xataa aniga janno ku geli maayo ilaa an yataqamadanii allahu biraxmati inuu ilaahay naxariistiisa ugu daboola mooye nabiga slam wuxuu yihi walaakin wuxuu yidhi sadidu waqaaribu wuxuu dhowaada oo toosnaada isku daya ibni aadam baa tahay waan khaldami karnaa dembi baa naga dhici kara hawaana qaadi karta naf baa na qaadi kara naf jacayl baana qaadi karta xoolaan jeclaan karnaa mansab aan jeclaan karnaa sharaf baan raadin karnaa laakiin wadda saxa aan ku raadinno oo ilahay u raalli ka yahay rasuulka alai salatu salam u raalli ka yahay laakiin haddii aad wadda xun ku raadiso ilahay wuxuu leeyahy faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi ninkii ilahay subxana wa tacala kulankiisa dan kale shuf larjuu liqaaa rabbi ninka danaynaya inuu ilahay ula kumo dadkao dhan adduunya waa ka tegayaan lan yabqaa axad qof hari maayo qof joogi maayo dadko annagoo dhan waa tegaynaa kii hore u tegay kan soo socda annagoo dhan waxaan musaafiriinaanahay laakiin muhiimada waxaa inuu qofku markuu ilaahay inuu hor istaagaya uu og yahay waxa uu ilahay la hor istaagaya uu og yahay waxa uu samaynaya uu og yahay waxa uu diyaarsaday ay diyaarin ilahay wuxuu la leeyahy falyacmal camalan saalixan camal saalix maxaa loola jeeda wuxuu alla ogolaaday rasuulkiisa ogolaatay ummadda wanaag ula dhaqan khayr ula dhaqan xumaati ha samaynin dulmi ha samaynin xaaraan ha cunin balaayo ha raadinin wuxuu ilaahay kuu qoray cid kaa xor istaagi karta male insi jin hadday u kulmaan laakiin wadda nabi sal slam wuxuu leeyay <coughs> annagoo dhan waa sheegnaa haddana waxaan sheegayno kuma kalsoonin in qof walba wuxuu qoray ilahay uu qoray uu cunayo uusan wax kala cunaynin wamaca dalika kalsoonida aan ku qabno aad bay inoogu yartahay marka qofku hadduu ilaahay uu rumeeyo ou aakhira uu og yahay in waxaan la xisaabin xisaabintana uu og yahay waxaan uu qaatay xoolaha umad weliba wuxuu waa kala xuquuqda ilaahay ahlim waxay yidhahdeen waxay ku dhisan tahay maxaa la musaamaxa ilahay wixiis waa cafiyaa ghafaaru liman taaba ilahay subaa ninkii u toobakeeda maxaa u noqdaa ninkii ilahay diida ilahay udkacmaa u ogolaadaa musa ilaahay ah, xaqiisa o dhan haddaad soddon sano aan dukana tirada rabbi oo cawaan kuu tooba keenay ilahu maxaa la dhaaf ilahay waa kuu cafinaya rabbi oo soddon sano ma aanan soomin rabbi waa kuu tooba keenay waa soo qalaynaya maxaa allah ilahay waa kuu dhaafaya rabbi odaan ku xumeeyey rabbi ogolaanaya laakiin xuquuqda ibni aadamka ilahay marna wax la dhaafi maayo maalinta qiyaama xuquuqu nnaas waxa weeyaan waa ku sugaysaa marka dii ay sidaa tahay marka inaad ogaato xuquuqda ibni aadamka xoola ha noqotee naf ha noqotee waxay doonto ha noqotee adoo salaad ku dukanaya soon jiraa xijaab wadan cimaamad wata khayr surwaal wata oo ilaahay salaad u tukanaya haddana yay noqon inaad xuquuq ibni aadam nabi slam uu yidhi mufliskoo kale noqoto buuro xasanaad aad wato jibaal kaleeto buuro kaleeto dembiya iyo maxaa lahay baabaan aad gacanta ku wato ay noqonin markaasa ilahi u leey walaa yushrik bicibaadati rabbiha camal saalixa wuxuu alla ogolay rasuulkiisa u ogolaaday kadibna qofka mu'minka daa'iman oo badan tawxiidka ilahi subxana watacaala uu badiyo ducada uu badiyo uu yihahdo dhinac salaam ducadiisa waxa ka mid baa waxay leedahay waxaa la weydiiyey nebiga alasalaam ducadiisa ugu badan maxayd markuu guriga uu joogo waxay tiri wuxuu oran jiray allaahumma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika suuf nabi alsalaatu wasalaam oo ilaahay maxaa lalahay dahiray oo janno loogu talagalay oon dembi ka dhacayn baa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahayow albaha quluubta gedgediyow rabbiyu qalbigay diinta ku sugan marka aniga iyo adiga iyo inta fadhisa intana maqli doonta waxaan u baahannahay saacad walba daqiiqad walba inaan gacmaha ilahi warsan ilahay adduunyadan fidnadeeda ha ilaahu naga ilaali ilahu qulubteena diinta ku sugan inaan waa laga maarmaan qofku markuu sidaa uu yeelo wanaaggana uu raadiyo khayrkana uu raadiyo dadkuna wanaag ay isugu kaalmayaan dumarku ay nimankooda ugu kaalmay inay xalaal raadiyaan wanaag ay raadiyaan aadan ka ogola inuu guriga xaaraan uu keeno ama soomaaliya ka soo dhaco ama meel kale ka soo dhacda ogolaanin dadka communitiga ummadda hormuudkaana ay diidaan nimanka waddanka iyo wax soo dhacay inay la qadeeyaan ay diidaan ummaddana way hagaagaysaa haddii kaleeto baab aan laga bixin ilah masina saaliya naga dhigo digsi ilahay nagu huliyo ilah awlaada nu hagaaji ilah naga na hagaaji ilahu dembigeena dhaaf ilahu camalkeena mid adiga aan kaaga dan leenahay ka dhig ilahu haddaan wax wanaag sheegnayna ilahu adaa khayrka iskale haddaan wax qaladnayna ilaahu addoommaan nahay dembigeena dhaaf wsala allah wslm cla sayidina muxamedi asalaamu calaykum wraxmat اllahi